alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin sala اllahu wslm cla nabiyina mxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu an anasin waxaan soo ahay kitaabkii buluq lmaraam min adilat alaxkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaaniyi raximah llahu tacaala qaala alxaafidu raximah llah wacan anasi qaal aqaama anabiyu sala اllahu alayhi waaalihi waslama bayna khaybara walmadinati halaata layaal yubnaa calayhi bisafiya fadacawtu lmuslimiina ilaa waliimatihi famaa kana fiiha min khubsin walaa laxm wma kana fiiha ila an amara bilanطaaci fabusitat faulqiya calayha atamru walaqitu wasamnu muttafaqu calayh wlafdu lilbukhaariyi waxaan soo haynay mar kitaabu kitaabu nikaax ayaan guud ahaan ku jirnay baab lwaliima wacan anasin qaal anas waxaa laga wariyey inuu yidhi aqaama anabiyu sala allahu alayh waali wasalama nebiga ayaa nagaaday bayna khaybara walmadiina khaybar iyo madiina dhexdeeda meel u dhexayso halaatha layaalin saddex habeen ayuu ku nagaaday yubnaa calayhi iyadoo xaal loo dhisaayo iyadoo markaa loo dhisaayo bisafiyata safiya iyadoo loo dhisaayo wou nagaaday yani xaala kownihi yubnaa lahu yubnaa calayhi bisafiya iyadoo safiyo loo dhisaayo ayuu maki madiine dhexdeeda ku nagaaday waxaan ujeeda khaybar iyo madiina fadacawtu lmuslimiina anas baa wuxuu yidhi muslimiintii baan u yeeray ilaa waliimatihi waliimadii nebigaan ugu yeeray famaa kaana fiiha ma ahaanin waliimadaa dhexdeeda min khubsin muufo walaa laxmin iyo iyo hilib toona ma ahaanin wamaa kaana fiiha maba ahaynba dhexdeeda ilaa an amara nebigu inuu amray maana bilandaaci go-yaal ayuu amray bilanaaci yani gogol ayuu amray alanaac waa jamcu nicin waana gogol gogasha weliba maqaarka la magdeeye ka samaysa ilaa an amara bilanaaci gogolyaalo inuu amray maahani fabusidad waa la fidiyey goglihii fa ulqiya calayha waxaa lagu riday atamru timir iyo walaqid iyo caano qalalan iyo caano la qalajiyey caano qalalan caano boore wasamnu iyo subag mutafaqun calayhi bukhaari muslim ayaa eh, xadiidka wariyey walafdi lilbukhaariyi lafdigana bukhaari ayaa iska leh xadiidkan marka isaga waxaa laga qaadanaa eh, eh, weliimadu inaysan qasab inaysan noqonin hilib ama xoolo la qala iyo inaysan ahayn shardi dadka un in laysku waco nikaaxi la ogaado meeshaasna marka dadka cunto iyo lagu siiyo haddii hilib la heli karana waa kas diin la waayana wixii markaas un la heli karo in weliimadu ay noqoto taas ayuu xadiidka uu tilmaamaa iyo in qofka uu yani weliimadiisa yani uu safar xaalatu safar inuu weliimadii iyo yaniiyo aqalgal iyo inuu samayso kara waxyaabahaas o dhan maxaa yile nabiga caleyhi salaatu wasalaam safar u ahaa markaan gazwatu khaybar ayuuna markaas gaalay oo khaybar markii uu ka baxay ayaa safiya waxay kamid ahayd sabyigii khaybar dadkii khaybar lagu qafaalay ayay kamid ahayd marka eh, xuyay ibnu akhdab ayaa dhalay nin yahuudda sayidkooda ah ayaa dhalay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam baa markii dambe eh, xoreeyey eh, markii hore nin bay yani ugu dhacday sahmigiisay ku dhacday ninkaaba nebiga u hibeeyey nebiga sala allahu alayh ali wasalam marka waa guursaday meherna wuxuu uga dhigay nafteeda oo u xoreeyey saasayna marka waxay uga mid noqotay ummahaat lmu'miniin safiya radia allahu canha anasna marka fadacawtu lmuslimiin maadaama khaadimka nebiga oo ahaa saa muslimiinta u yeeray welimada nebiga ugu yeeray sala allahu aleyh waali wasalam xaaladda marka siday ahaydna waa maadaama safar lagu jiray iyo inkastoo marka khaybarda muslimiintu ay furteen haddana laakiin weli safarkii iyo raadkiisii iyo dagaalkii ayaa ka muuqday marka mar walba eh, xaaladan marka in hilib iyo muufo iyo wax tiro badan markaas welimada nebiga ma aysan ahayn marna marka adba markii wixii suuragal u ah ayaa welimadiisu ay ahayd nabiga caleyhi salaatu wasalaam wa can rajulin waxaa laga wariyey min asxaabi nabiyi sala allahu aleyh wali wasalam nebiga asxaabtiisa mid a qaala wuxuu yidhi ida ijtamaca daaciyaani laba daaci hadday kulmaan oo laba qof hadday kuu yeeraan adiga fa ajib ajiib aqrabahumaa baaban aqrabahumaa kan ugu dhawaansho badan baaban xagga albaabka kan adiga deris ahaan kugu dhow ajiib fain sabaqa axadumaa midkood haddou ka hormaro midka kale faajib aladii sabaqa faajib ajiib aladii sabaqa kii soo hormaray rawaahu abu daawuuda wasanaduhu daciifun xadiidka abu daawuud baa wariyey sanadkiisuna waa daciif maxaa yeele sanadkiisa waxaa ku jira abu khaalid addaalani abu khaalid addaalani wahuwa saduuqun yuqdi'u katiira wakana yudallis xaafidku saasuu yiri taqriibka saduuqun yuqdi'u katiiran marka nin yani saduuq ah laakiin aad buu u gafaa wakaana yudallis marka miluhu rubama yani inuu galo shawaahid iyo mutaabacaad ama xadiidkiisa oo yani isaga uu la gooni noqdo in la tasxiixiyo ama la taxsiiniyo maya <clears throat> ayb xadiidka marka fiqiga meeshaan hadda u keena waxay tahay laba adig kuu yeertay laba qof day weliimo kaaga yeeraan kan kugu eh, yani labadooda hadday soo kala horreeyeen midka horaa iska leh maxaa dadku waxa lagu kala saaro kala horumar kala kala horumarsanaanta xaq oo ku kala mudan karaan iyadadilana waa leedahay taas ayb hadday laakiin isku mar ay ku wacaan kan kugu albaab waa xaq leh maadaama derisnimadii isaga uu leeyahay wacan abi juxayfata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yihi laa aakulu aniga ma cunayo muttaki'an anoo dangiigo laa aakulu cuni maayo muttaki'an anoo dangiigo rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari ayaan weriyey marka almuttakiu culamada waa isku khilaafeen macnaha almuttaki qofka muttakiga ah qof noocee ah weeyaan tafsiirkiisu marka aad baa laysugu khilaafay bacdi alculamaa waxay dhaheen muttaki waxaa la yidhaahdaa ninkii hal dhinac dhinac u jeefo ama waa fadhiyaaba laakiin waa xusullaysan yahay dhinac dhinaca u dhinaca u janjeeraa ama dhinaca bidix ama dhinaca midig mutaki kaas waa layaha xusulkiiba mutay markaasu dhinac dhinac u janjeeraa waxaa kaloo mutaki lagu tilmaamay qofka barkin ama joodari ku fadhiyo oo mutarabic ahaan ufadhiya sidaan oo kale haddaan ufadhiya sidaan qofka ufadhiyo ee gogol ama joodari ku fadhiyo qofkaasaa mutaki la yidhaha marka anigo sidaana wax ma cunaayo marka macnaheedu saas ibn lqayimna macnahaas ayuuba ku tegay sawsaad ilmacaadka yani almuttakiu huwa almutarabicu qofka mutarabic oho ah sidaa ufadhiya saasuu ibn lqayim isagu uu ku tegay weliba waxaa kaloo la yiri waa ninka yani gacantiisa bidix cuskan saa ufadhiyo gacantiisa bidixa dhulka u saaran markaas saas wax u cuna taana marka iyada waa lagu sheegaa ayb waxaa kaloo la yidhaahdaa almutamakinu fi juluusihi lilakli calaa ayi sifatin kaana ninka markuu wax cunaayo qaab fiican u fadhiyo qaab yani fadhi raaxale ninka u fadhiyo kaasaa mutaki la yidhaana waa la yidhi maxaa le nabiga calayhi salaatu salaam marka uu wax cunaayo fadhigiis wuxuu ahaa fadhi qof degdegayo oo kale markaas oo himad laho cuntada marka inuu ku daaha aan rabino xoogaa intuu luqmad afka geliyo adhowna iska dhaqaaqo nin rabo ayb marka intaasoo macnaba waa lagu macneeyey mhm. qaar marka culamada kamida ah waxay leeyihiin waxaa sidan loo yeelay waa qaar ninku hadduu soo dhinac dhinac u jeefo wax cuno ama u wax cabo min jihati dibi ayaa marka dhib ay ku tahay qaaraa saas dhahaayo maxaa yaele majaa meelaha dacaamka uu maraayo iyo qofka haddii uu leexsan yahay dhinac u badan yahay iyo marka uu toosan yahay isku mid ma aha marka dararkaasaa loo diidaa qaar culamada saas yidhi waa jiraan iyo wahaakada calaa kulli xaal hadda haddii nabiga calayhi salaatu salaam uu yidhi aniga ma ku cunaayo karaaha waay marka hay-adaas in wax loo cuno waa laga fiican yahay qaababka in wax loo cuno ay sunada tahay waxaa kamid ah qofka inuu jilbaha dhulka u arunto nacam oo uu ku fadhiisto lugihiisa yani sidii qofku marka uu ataxiyaadsan yahay marka uu fadhigan yani e, inuu lugaha saa inuu cirbaha ku fadhiisto e, jilbahan uu dhulka dhigto saa marka wax u cuno sida mararka qaar jalsa beyne sajdataynka loo fariisto oo kale inuu wax u cuno sababta ta qofka qaabkaas wax u fadhiya ma ahan qof yani cunto inuu ku dheeraada rabo oo him eh, himadiisu ay cunto tahay ma ahani nin cuntada inuu xoogaa ka cuno ku awood ku yeesho rabo iska dhaq hadhow dana kale ay ka dhacaan dana marka aakhira iyo dana adduunyo inay ka dhacaan oo kale amaa qofka hadduu iska fadhiya laakiin oo hay-ad marka miis korkiis iyo kursi korkiis iyo qaab noocaas oo wax ku cunaayo waxaa laga yaabaa inuu marka aada ugu daahado shuqulkiisaba oo qaabkaas ou noqdo dadkuna haddaad fiiriso yani say gaalada ugu sii dhow yihiin ay arrintaa ugu sii daran yihiin gaalada marka waxaa weyan iyagu qaabka ay wax u cunaan hamigooda cunto waay shahwat lbatni wa shahwat lfarji ayay u nool yihiin gaalada saas darteed marka yacni qaababka ay wax u cunaan waa waa waa qaabab marka aada u cajiib leh cuntadii marka laba saac saddex saac afar saac ay kor fadhiyaan hadba kis yaroo cunaa kaas marka adduunya kama dhacda aakhirana kama dhacda qaarkood marka meel mugdi inay wax ku cunaan shumac loo ay shitaan ay rabaan waa dhaqanka gaalada dad badan oo muslimiin oo koobiyeyna is arkeen marka dadka madaxda iyo dadka lacagtale iyo qaarkood iyo kuwa had aan lacagna lahayn oon madaxna ahayn waxaan aragnay yani sida gaalada wax u cunaan oo kale inaan wax u cunaan jeclahay ku dhahay waxaas marka matashabaha tashabaha biqawmin fahuwa minhum qof lagu dayda nebiga ugu fiican sal allahu caleyh waali wasalam waxayna ahayd in nebiga lagu daydo dadkii laakiin islaamka kasii fogaanayeen ayb marka meel walba aadaabta islaamka waa gashay waxyaabaan marka qofka waxaa laga rabaa inuu wax walba uu nebiga uga daydo caleyhi salaatu wasalaam taas marka iyada waa waa waa ibnu maajah ayaa xadiid ku wariyey min xadiid cabdillahi bni busr qaala wuxuu yidhi uhdiyat linabiy sala allahu aleyh ali wasalam shaatun nebiga ri ayaa loo soo hadiyeeyey fajaha rasuulu lahi sal ly slam calaa rukbatayhi nabiga labadiisa jilbood bau dhulka ku mutay ya'kulu isagoo cunayo marka faqaala acraabiyun maa hadihi ljilsa nin reebaadiyahay wuxuu yidhi waa maxay fadhigaan faqaala in allaha jacalanii cabdan kariiman walam yajcalnii jabaaran caniida ilaahay wuxuu iga dhigay yidhi addoon wanaagsan ee addoon madax yani kibir badan oo madax adag ilaahay igama dhigin buu yii marka in jilbaha marka qofka dhaabkaas wa cuno luqmadaha ayb rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa weri marka aadaabu acaam ba xadiidka marka halkan uu ka galay musanifka wacan cumara bni abi salma radia allahu canhu qaal qaala linabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu igu yiri buu yidhi yaa gulaamu wiil yahow samillaha alla magacaaw wakul biyamiinika midigtaada wax ku cun wakul cun mima yeliika meeshawax adiga kusoo xigan cun muttafaqun calayhi xadiidkan isagan wuxuu tilmaamay dhowr xugun xugunka koowaad waxaa waya cuntada marka la cunayo in lagu bilaawdo haddii bismillah lagu bilawdo shaydaankii cuntadaas waxba kama cunayo shaydaan marka adiga kulama wadaagayo marka shaydaan cuntadii ma kula wadaagayo maxaal xadiid baa waxuu ah in ina shaydaana layastaxilu shaydaanku wuxuu ku xalaashadaa min acaami bni aadama bini aadamka cuntadiisa wuxuu ku xalaashadaa anlaa yudka anlaa yudkara smullahi caleyhi ilahay magaciisa inaan lagu sheegin ayuu shaydaanku ku xalaashadaa qofka cuntadiisa ayb wakul biyamiinika midigtaada ka cunna in gacanta midig wax lagu cuno oo aan bidixda waxba lagu cunin sababtoo ah shaydaanka ayaa bidixda wax ka cuno saasuu yidhi nabiga caleyhi salaatu wasalaam annaga shaydaan wax cunaaya ma arkin laakiin nabigaa noo sheegay sala allahu aleyh ali wasalam waa in sideeda marka loo loo rumeeyo waay laguna camal falo marka halkaa waxaa laga qaadanaya cadamu tashabuhi bishaydaan inaan shaydaan laysku shabihin shayaaiin linsi waljini labadaba in laysku shabaho lama rabo gaalada iyo iyo iyo iyo iyo iyo shaydaanka caadiga jiniga ah labadaba in laysku shabaho lama rabo waa la diiday qofku inuu halkan ku socdo waa la reebay haakada wakul mimaa yl cabitaankuna waa lamid in midig wax lagu cabo waay dadku badanaa cabitaanka waxaad arkaysaa bidixay iskaga haystaan gacanta bidixay isaga cabaayaan marka shaydaankaa bidix wax ku cun oo ku cabo marka cuntada inay sidaas noqoto ayaa la rabaa haddaw qofka marka arrinkan waa waajib sababta waa amar waay wakul biyamiinika midigtaada wax ku cun waa waajib marka amar nebiga ou amray waay walamru yaqtadi lwujuub yarxamkallah mar haddii haddana la yihi shaydaan tashabuhiis ayaa ku jiro oo ad shaydaanta inaan laysku shabihin waa waajib mukhaalafatu shaydaan waa waajib midda kale wakul biyamiinika markuu nabiga leeyahay sala allahu calayh waali wasalama xadiidkii salamata min alaqwac uu werinaayey ninkii bidixda wax ka cunay ee nabiga uu yihi kul biyamiinika hor midigtaada wax ka cun laa astaiicu ma awoodi buu yii maa manacahu ila lkibr kibr un baa ka reebay la stadacta buu yii nabig allow aadan awoodin famaa rafacahaa ilaa fiihi ninkii gacantiisa afka waa u qaaday waa qalasha gacanta marka waxa uu nabiga qof ku habaaray sunno waay lama dhihi kara waa mustaxab la oran maayo waa waajib ragag badanood waxaad arkeeda diin iyo kitaabo akrinaayo oo maca daalika bidixda waxay isaga cabaaya markay wax cabaayaan oo aan wadayn laga celiyana dhahay mustaxab le waay maxay dhibay mustaxab le hadday mustaxab xataa tahay mustaxab yaa uga owleysan ninka eh, dacwada sheegan ninka daaciga inuu mustaxabka ku dhaqmo yaa uga owleysan isaga cid uga owleysan ma jirto hadduusa asaga ku dhaqmin sunadii macaamigaa ku dhaqmaya marka caamiga miyaa laga sugaa inuu ku dhaqmi marka arrintan dhib badanay annaga mujtamaceena weliba ay u keentay say u dhahayeen kan waa iska sunno leh waay ninkii sameeya ajaro keela ninkii ka tagana dembi male ay u fududaysanayen u fududaysanayen caamadiina waa fududaysata marka wa kul mimaa yeliika meesha kusoo xigtana ka cun xeerada meesha kusoo xigta ka cun xukunkan wuxuu gaar ku yahay waa hadday cuntadu isku nooc tahay hadday cuntadu hal nooc ay tahay saasay culammadu ay ku yiraahaan ayb amaa hadday cuntadu kale anwaac tahay la cunaayo adiga marka dhinacaagana uusan oolin nooc kamida cuntada saxankaas ku jirto meel kale waa ka qaadan kartaa bidaliili nabiga caleyhi salaatu wasalaam dubbaha waxaa loo soo dhigay cunto waxaa ku jiray cuntadaas marka baalkan bocorka la yidhaha adubbaa ayaa ku jiray nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka bocorka ayuu raacraacaya marka halkaas marka waxaa xadiidkaas uu daliil u yahay hadday cuntadu laba nooc iyo saddex nooc ka kooban tahay qof inuu meel kale kasoo qabsado waa banaanta haddaysa dhinaciisa ooley shaygaas soo ma garani taas marka iyadu saasay xadiidkaas marka anas ou yidhi weliba min daka alyawm anigana waxaan jeclaaday buu yidhi dubaha nebiga markaan arkay isaga oo bocorka saa u raacraacayo anigana waa jeclaaday marka wakul mimaa yeliika waa hadday cuntadu nooc gaara ah ay tahay hal nooc ama hadday laba nooc saddex nooc afar nooc meesha ay yaalaan shay adiga aan dhinacaaga oolin meel kale waa ka qaadan kartaa waa kasoo qaadan kartaa ma kasteen marka xukunkan taasay culimmada ka reebaan ayb waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaa raawiga marku bilaabay cumar bnu abi salama umu salama dhashay yani wuxuu ahaa abu salama dhalay marka nebiga rabiibkiisu ahaa marka wuxuu yidhi e, nebigaan wax la cunaayay buu yidhi wa kaanat yadii tadiishu e, e, fi saxfa gacanteydu waxay warwareegeysay yii marka xeerada markaasuu nebigu wuxuu yidhi yaa gulaamu sami illah wakul biyamiinika wakul bimaa ilayk saddex aadaab uu baray nebigu sala allahu aleyh wasalam muminuuna marka waxaa laga qaada nebiga tawaaduciisa oo ilmaha guriga jooga yararkaa waxba la cuni jiray iskama weynaysii jirin waxaa kaloo laga qaadanaya halkaas in ilmaha la tarbiyeeyo intay yar yihiinba la tarbiyeeyo maxaa le nabiga ma dhihin cunug yar waayo iska dhaaf waxba ma ogey ma uusan dhehine waxau yidhi yaa ghulaam sami illaaha wakul biyamiinika kul maa yaliid xasan bin cali markau timirta qaatay timirta daqada uu ku dhegay markaas afka geli maagay waa kii nabiga sala allahu alayh waali wasalam uu yidhi kahin kahin waa uf uf buu yidhi amaa calimta anaa laa na'kulu sadaqa war miyaadan ogeyn annaga haddaan reer maxamed nahay sadaqada inaanan cunin soo ma ogid si qof weyn oo kale wax ugu sheegay nabiga caleyh salaatu wasalaam ayb wuxuu ahaa marka tan waatan waa ujeedaan wahaakada nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka waa salaami jiray ilmaha oo anas wuxuu yidhi anoo ilmo la cayaarayo nabiga uona soo maray fasallam calayna waana salaam assalaamu calaykum u yidhi nacam marka waxyaabahaas o dhan nebiga waxay kamid tahay tawaaduciisa iyo iyo tarbiyada muhiimadeeda cabdullahi bnu cabaas isagoo yar ayuu nebiga wuxuu ku yidhi yaa ghulaam inii ucallimuka kalimaatin kelimaadaan ku baraya ogow wiilyo ixfad illaha yaxfadka ixfad illaha tajidhu tujaahaka tacaraf ila allahi fi rakhaa yacrifka fi shidda arrimo waaweyn uu baraya nabiga alayh salatu salaam oo qadarka iyo qadarkii iyo ina u laabanayso oo qaarkood u laaban inuu ilahay ku kalsoonaado ilahay keligiis inuu waxido tawxiid ku saabsan ayuu baray nabiga caleyh salaatu salaam ibnu cabaasna markaas aada u yahay sinu tamyiiz unbuu joog hadda u bato sinu tamyiiz unbuu ahaa marka hadda u bato saa darteed marka ilmaha inaan la yaraysanna waa yaryihiin n layska dhehina waxa loo sheega waxa fiican cilmiga la baro waxay qaadi karaan markaas iyagu oo ilmo da-daas oo kale ay qaadi karaan in layska baro tarbiyada marka aasaas haddii haddii la helo tarbiya fiican waxaa wey mujtamac fiicana la hela hadii mujtamacii marka xagga tarbiyada oo ka khariban waa u dhamaad suurad dhan baaba ilaahi subxaana watacaala suuratu luqmaan maxay ku saabsan tahay luqmaan wiilkiisa la dardaarma ay muxuu dardaaranka suuradda marka aaday uga hadashay waid qaala luqmaanu libnii wahuwa yaciduhu yaa bunaya laa tushrik billah ina shirka la dulmun cadiim shirkiguu ka waaniyey waalidka daacadiisau faray salaadiibu marka bara u faray xumaanta madalamada iyo dulmiga hadduu yar yahay iyo hadduu badan yahayba in ilaahay u banaanka in ilaahay uu og yahayba u sheegay <clears throat> yaa bunaya inahaa in takum mithqaalu xabatin min khardalin fatakun fii sakratin aw fi samaawaati aw fi lardi ya'ti biha allah taas u sheegay waxaa kaloo aadaab badan bau faray waqsid fii mashika wadub min sawtika in ankara laswaati sawt lxamiir ma ilaa dalika waxaasoo dhan aadaab iyo iyo iyo axkaam iyo tawxiid intaba waa u dardaarma culimadii hore islaamka waxaad arkaysaa ilmahooda qaarkood dardaaranay u qori jireen waa u dardaarmi jireen abulwaliid ilbaaji raximahullah waxaa jira naseexo e, dardaaran oo u qoray laba wiilo oo dhalay wasiyat abilwaliid albaaji liwaladayhi baa layihaha madbuuc waa risaaladaas risaale aada u yaro labadiisa wiilow la dardaarma dardaaran aada u cajiib leh oo adduunyadooda anfacaayo say ayagu iskula dhaqmi lahaayeen dadka say kula dhaqmi lahaayeen mujtamaca dhib hadduu ka yimaado say yeeli lahaayeen aakhiradooda maxay ka samaynayeen cilmiga say u bara lahaayeen kitaab dhan u noqday hadda maam oo manhajba laga dhigi karo oo ilmaha lagu tarbiyey karo oo looga sheekay karo haddii waqti un ilaahay noo saamaxo mar insha allahu tacaala waa risaalada wa waa hayaa risaalo agteeda taal marka waa yar tahay ma badno marka hal maalin hadii alla idma mar insha allahu tacaala in la akriya risaaladaas aaday muhiimad weynay leedahay aimada qaar badanoo saasana waa arkay wasiyatu fulan liwaladihi iyo iyaga laftirkooda arday sheekhiis sheekh ardaygiisa u dardaarmaayo oo dardaarankii qoray waa arkaysaa laftirkeeda nacam wasiya imaamu dahabiyaa jirta iyadana oo u dardaarmay raggii marka isaga aqraantiisa ama ardadiisa ahay nin kamid a ah, oo madbuuc iyagana marka dardaarankaas oo kale albiri manduumadiisa manduumat lilbiri oo bayqooniyaadka qaarkood ku dhaabacay iyadana marka waa manduume aada u cajiib badan oo aada ilbiri wiilkiis oo kula dardaarmayo culummada maalikiyada ee andalus qaarkood waaba xifdisiin jireen ilmaha manduumadaasay xifdisiin jireen can dahri lqalbi ayay ka xifdisiin jireen adduunyadaa laga waaninaa xumaanteeda iyo waxyaabahaas oo dhan anaga marka waxaa baabkaas dardaaran ilmo lala dardaarmo la qoro iyo tarbiye ilmo iyo waxaad moodaa inaan waa baab waxbaba uusan nooga bilowneynba waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood mujtamacaadka waa hore oo mujtamacaadka iska fiicnaay oo kale saasoo kale in lagu xisaabtamayo laakiin aada dadku waa fasaahay sidii hore ma aha marka tarbiyaadka in aada loogu dadaalo wacan ibni cabaasin ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiga utiya biqascatin xeero ayaa loo keenay min fariidin oo sariid ku jira utiya nabiga waxaa loola yimid biqafcatin baa loola yimid xeero min sariidin ka ahaatay min sariidin uu ku jiro nacam sariidkana waxaa la yidhaha waa hilibka iyo maraqa iyo waxaas marka isku dardaran fa qaala waxa uu yihi kuluu cuna min jawaanibiha dhinacyadeeda ka cuna walaa ta'kuluu ha cuninina min wasatihaa dhexdeeda ha ka cuninina faina albarakata maxaa yele barakada tanzilu fii wasadihaa dhexdeeday kusoo degaysaa rawahu arbacatu wahada lafdu nasaa-iy wa sanaduhu saxiixun xadiidkani marka waxuu daliilaya inaan cuntada dhexda laga cuno geesaha in laga cuno dhexda la yimaado marka saa loogu yimaado raxmuka ayb aadaabu dacaam taasaa ka mid a ah. wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal maa caaba rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka ma ceebaynin dacaaman cunto qadu weligiis weligiis cunto loo keena ma ceebeynin maxaa hadii cuntadiina cuntada hadii ceebeynteeda de qofkii nebiga kusoo ikraamay oo usoo shaqeeyey oo yani ku karaameeyey iyay xoogaa niyad jab ku tahay maa ka nabiga caleyhi salaatu salaam cunto weligiis ma ceebeynin wuxuu samayn jiray haduu marka inishtahaa kaana idashtahaa kaana nebiga waxaa idashtahaa hadduu ishtiheeyo cuntada uu kuu daraynayo jecel yahay kaana idashtahaa shay-an hadduu wax jeclaado oo cuntadaa marka uu jecel akalahu waa cunay wain karihahu hadduu kaadana tarakahu waa ka tegaya cuntadaas haddaysan anficin u kahanayo nabiga <clears throat> inta ka istaaga ayuu ka tegi jiray laakiin ma dhihi jirin cuntadan waa xuntahay waa qaraar cusbadia ku badan kanay noqotaysaan isaan weyaan kan waayo ma samay jirin nabiga caleyh salaatu salaam dadka qaarkood waxaa laga yaabaa haween intaas jiko ugu jirtay usoo rafaaday cuntadii markii loo keenay inuu iyada ku daadiya ragga qaarkood waxaan xano u keenay in ama maxaas cuntadaan noogu kariso kaas maxaa u kari weysay kan maxaad saan u yeeshay waxaas nabiga ma samay jirin caleyhi salaatu wasalaam ayb marka waxay kamid tahay marka aadaabu dacaamna waa kamid tahay cishrada iyo akhlaaqda wanaagsanna waa kamid tahay laftiisayb qof haddoo adiga marti ku ah, marti ahaan kugu yeerto oo isu kaakalifo waxu kuu keeno waa layska cunaa haddii aada ishtay haddii kale markaa waxay un inaad xoogaa un xataa ka cuntoodan ka ceebeynin cuntada taasaa marka ay keeni dabeicadda fiican khuluqa wanaagsan muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray wacan jaabirin can rasuuli llahi sala allahu alayh wali wasalam qaala waxaa laga wariyey nabiga wuxuu yihi laa taakulu waa ku cuninina bishimaali bidixda gacanta bidix waxbaa ka cuninina faina shaydaana shaydaan yaakulu bishimaali bidix ayuu ku cunaa rawaahu muslimun xadiidka muslim baa wariyey waa soo marna kanoo kale wacan abi qataadata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaal nebigu waxau yidhi idaa shariba axadukum midkiin haddii uu cabo yani idaa araada an yashraba hadduu doono inuu cabo falaa yatanafas iyaanu ku neefsanin fil inaai weelka weelka yausan ku neefsanin hadduu midkiin rabo inuu wax cabo weelka uu wax ku caba yausan ku dhex neefsanin see yeela ha cabo weelka banaanka iska gey ha neefsado ha cabo haddana banaanka iska gey ha neefsado saax laakiin weelka yau ku dhex neefsanin falaa yatanafas yuusan ku neebsanin fil inaai weelkayuusan ku dhex neebsanin mutafaqun calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen lafdiganna dabcan bukhaari baa iska iskale waliabi daawuuda can ibni cabaas waxa uu ka wuxuu wariyey naxwo isagoo kale wazaada wuxuu ku daray aw yunfaka fiihi ama uu ku afuufo markaas ama weelkii dhexdiisa inuu afuufo inuu ku neebsadona waa la reebay inuu afuufona waa la reebay ayb ama marka ama inuu ku afuufo labada waa la reebo saxahu tirmidi xadiidka tirmidi iyaa saxiix yeelay lafdigiisana waxuu ah nahaa rasuululahi nahaa rasuululahi sal l salam an yutanafasa fi linaai aw yunfaka fiihi weelka in lagu neefsado ama lagu afuufo ayuu nabiga reebay sal slam lafdiga tirmidi sidaabuu marka ahaa marka aadaabta dhacaamka waxyaabahaas o dhan baa marka kamida waxaa kaloo aadaabta dhacaam kamida in cuntada laysla cuno oo xeerada marka ama weelka marka cuntada in laysla cuno oo gooni gooni inaan loo cunin yani gooni gooni in loo cuno waa laga fiican karaaha yani sunada waxay tahay in laysla cuno dadka ayag waxay sameeyaan dadka aada marka reer magaalo iska yeelka ah oo ilbaxnimada u haysto waxa weya marka nin baa saxana marka cuntada uu ku guraan dadkan kalo iyagana cuntada isku soo daraayo iyadana hal dhibaa iyaguna ka yimaada xaggooda dad saddex qof la eg ayaa cunto cunto lix qof cuni karto iyo hal saxan loogu soo dara hadda cuntadii baa marka inta la fartay la daadina taana iyadana lama raban labadaba lama raban wax dadka ku filan marka hore ha gurtaan hadday dhamaystaan u baahdaha ku darsadaan saas waa la yeeli karaa cunta inta meel weyl lagu shubo hal saxan inta lasoo qaato lawada lawada gurto lagu cuno haddaw ka dha hadday ku darsanay ku darsadaan markaa laakiin wixii dhammaan inta la keeno hadhowna ama la daadiyo israaf la sameeyo ama la yiraa may inta israaf la sameynaya ninba saxan waxa ku cuno keligiis labadaba waa laga fiican yahay israafkuna ma fiicna kelikelidana ma fiicanto in laysla wada cuno iyay ku barako badan tahay axaadiis badan baana kusoo aroortay arrintaas iyadaana baabu lqasmi qeybtiibuu u baab yahay alqasmu alqasmu marka waxaa la yihahdaa waa bifatxi lqaaf ninka eh, xaasas badan leh tookaysiga oo u tookaysanaayo marka haweenkiisa xaasaskiisa axkaamta ku jirto ayuu ubaab yahay baabkan can caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyey qaalat waxay tihi kaana rasuulullahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yaqsimu mid qaybiyo fayacdilu cadaalad sameeyo wayaquulu wuxuu dhihi jiray allaahuma yaa allaahu allow haadaakani qasmii qeybteyda wa toogta aniga aan sameeyey wax ku qaybiyey wa fii amliku wax aan aniga awoodo falaa talumnii ilaahu ha igu dagaalin fiimaa tamliku waxaad adiga awoodid walaa amliku aniguna aanan awoodin waxa uusan awoodinna waa maxay maylka qalbiga jacaylka almaylu lqalbiyu yani maylka qalbiga ninku hadduu haween badan qabo dabcan qalbigiisa jacaylkooda uma sinaa karaan ayb macnahaasaa marka ku jiro xadiidkan marka dacfi baa ku jiro xadiidkan dacfi ayaa ku jira waana ishaaray xaafi waxa uu yiri Eh, rawahu arbaca wasaxaxahu alxaakim mawlamas ibn xibaan ayb wasaxahu ibn xibaana walxaakimu laakin rajaxa tirmidiyu irsaalahu tirmidi inuu mursal yahay buu rajaxa oo yani tirmidi xadiidka waxuu ka dhigay mursal taabicigaa nabiga u tiiriy alayhi salaatu wasalaam oo wuxuu marka sidaa uu ku yahay tirmidi wuxuu yiri hadalka tirmidi waa kan xadiidu caaishata haakada rawaahu gayru waaxidin buu yiri xadiidka caaisha sidaan ayaa waxaa u wariyey mid wax ka badan iyou ka wariyey an xamaad bni can xamaad bni salima can ayuub can abi qilaaba can cabdillaahi bni zayd can caaishata ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam waa sidaas wa rawaahu xamaad bnu zaydna xadiidka waa wariyey iyo wagayru waaxidin xamaad bni zayd mid ka wax ka badan can ayuuba can abi qilaabata mursalan idan marka xamaad bnu zayd iyo jamaaco tiro badan xadiidka mursal ahaanay u wariyeen xamaad ibnu salma iyo isna eh, wuxuu u wariyey xadiidka xamaad ibnu salmana xadiidka wuxuu ku wariyey mutasil ahaan oo u wariyey xamaad ibnu salma iyo xamaad ibnu zayd yaa labadooda marka xifdi badan xamaad ibnu zayd xamaad ibnu zayd ibni dirham ayaa ayaa xagga xifdiga ku xoog badan xamaad ibnu zayd ayaa xagga xifdiga ku xoog badan haddana xamaad ibnu zayd waaba rag badanaa la wariyey isaga mursal ahaan ku wariyey saa darteed markuu kuleeyahay laakin rajaxa tirmidiyu irsaalahu macnahaasuu ujeedaa sababtoo xamaad ah ibnu zayd iyo غayruhu ayaa ayuub ka wariyeen isagoo mursala ama xamaad bnu salma isaga waxaa weeyaan can ayuub can abi qilaaba can cabdillahi bni zayd can caaisha buu yiri can inabiy sal l sl xadidka marka waa waa wasliye isaga xadiidkan marka eh, saas eh, marka waxaa raajixa mursalnimadiis mursalkuna wuxuu kamid yahay min aqsaami daciif irsaalkan ayayna ku daciifiyeen culamo badan oo uu kamid yahay xadiidka waxaa daciifiyey abu zurca ibnu abi xaatim sida cilalka uu ku sheegay xadiidkan marka waxaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam asaga qasmi inuu haweenka haweenkiisa u kala tookeeyo isaga waajib kuma ahayn nabiga caleyhi salaatu wasalaam liqowlihi tacaala turjii man tashaau minhuna wa tu'wii ilayka man tashaa waman ibtagayta miman cazalta falaa junaaxa calayka aayadan turjii man tashaau minhuna waa dibdhigay midaad doonto oo iyaga kamid a wa tu'wii ilayka waad xaggaagaad usoo dumaysaa midaad doonto yani midaad doontana marka midaad doontana waa dibdhige taa doontana waad haysanaysaa oo nebiga marka aayadda waxaa looga rugseeyey oon lagu waajibinin qasmiga inuu ukala tookay laakiin waa samey jiray nebiga waa u tookey jiray tookadooda waa siin jiray maxaa yeelay likamaali yani lixusni khuluqihi dabeecad wanaagiisa darteed walidalika aayadda xataa waxaa ku jirta marka waman ibtagayta miman cazalta falaa junaxa caleyk dalika adna an taqara acyunuhuna walaa yaxzanna wayardayna bimaa aataytahuna kulluhunaiyo inay ku raalli noqdaan wax adiga aada siiso ula timaado adoo haddana ruksad lagu siiye rukso oo aan waajib qasmigu aynan uusan kugu ahayn marka aad adiga u samayso qasmiga muhimadaada iyo wanaagaagay garanayan markaas iyo ixsaankaagay ogaanayan tan la rabana taas amaa xadiidkan waxaa kaaga filanba qawluhu tacaala walan tastadiicuu an tacdiluu bayna annisaai walow xarastum falaa tamiiluu kula almayli fatadaruuha kalmucallaqa aayadaasaa kaaga filan yani alla waxuu le ma awoodeysaan idinku inaad haweenka sintaan oo aad ku sintaan qalbiga xaggiisa ma awoodi kartaan oo taa idinku awoodiinama ilaahayna ma idinku kallifaayo wax idinka aydnan awoodi karin oo mustaxiil xaggiina ka ah ilahay ma idinku kallifaayo saas daraadeed marka taalla idinkuma kalifin laakiin ninka waxaa laga rabaa masruufka jiefka waxyaabaha inuu marka uqaydiyo cadaalad oo uga dhigo amaa almaylu lqalbi maylka qalbiga ah qofku ad waxaa weeyaan marka taa ilaahayba awooddiis ma siinin qofka mar haddaan awooddeeda lagu siinina ilahay kuu qabsan maayo marka وعn abi هurayرaةa radي الlhu عnhu عn النabiyi slى الlhu عlيه وaلي وsلم qaal nabigu wuxuu yihi man kanat lahu mra'ataani ninkay laba xaas usugnaatay laba haween ninkay usugnaatay famaala u leexdo ilaa axadihimailaa ixdaahumaa midood u iisho jaa-a yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa imaanaya washiquhu walxaal shiquhu dhinaciisana maa-ilun ou qallooco rawaahu axmedu walarbacatu wasanaduhu saxiixun xadiidka sanadkiisa waa saxiix xadiidkan marka waa saxiix culammada qaar ayaa waxay ku cileeyeen cillo aan qaadixa aan ahayn saa darteed xufaadda xadiidkan way saxiix yeeleen ou kamid yahay ibnu xajar laftirkiisa dawaakan sanadu saxiixun buu yidhi ibn ljaruud xadiidku waa saxiix yeele ibn xibaana saxiix yeele xaakim ayaa saxiix yeele dahabi ayaa saxiix yeele ibnu daqiiq ilciida saxiix yeele xadiidka intaasoo imaamba xadiidka way saxiix yeeleen waxaana laga qaadanaa xadiidkan qofku inay inuu eh, ka tago qasmiga iyo qeybta inuu ka tago haweenta xaqeeda in ninkii laba xaas leh oo midood u iisho bimacnaa eh, meelkana kan qalbiga lagama wadee waxaa weeyaan xagga jiifka iyo xagga masruufka iyo wax walbo mida u iilana midda kalena waa ka eexana ninkaasi qiyaamaha waxau imaanaya isagoo dhinaciisa leexsan oo sidaas anca aljazaau min jinsi alcamal marka mas-uuliyadda in laga baxaa la rabaa wacan anasin qaal lidalika marka sharcigu markau de tacadud haween badan marka qofka inuu guursado oo u idmay haddana marka waxaa la amray ninkii eh, waxaa la amray inuu marka inuu cadaaladii u ku dadaalo an anasin qaal anas waxaa laga wariyey waxa uu yihi min asunati sunada waxaa ka mid a idaa tazawaja rajulu ninku hadduu guursado albikra haween marka e, gabar ah oo bikra ah hadduu guursado cala asayibi mid markaa iyadu garoob ah oo hore u qabay korkeeda uu ku guursaday xaasoo hore u lahaa ilaa midda hore u qabay maogta nikaaxa mara iyada hadduu ku kor guursado marka mid gabar hadduu soo guursado aqaama waa nagaanayaa cindahaa agteeda sabcan toddoba ku nagaanaya toddoba habeen ayuu agteeda joogaya markaasu wuxuu bilaabaya uma markaa dabadeed qasama waa qaybinaya markaas markaas ayuu marka tookadii u kala qaybinaya waidaa tazawaja sayiba garoob hadduu guursadaa waa in garoob ah hadduu guursado kuwana oo hore u qabay markaas aqaama cindahaa talaatan midaan cusub saddex habeenuu la joogaya uma qasama markaa kadib wuxuu bilaabayaa qaybtii uu bilaabay mutafaqun calayhi walafdu lilbukhaariy masaladan marka waxaa wey haweenkii marka haweenta gabar hadday tahayna oo adiga aad ku guursato eh, adoo xaas lahaa adaad gabar soo guursato toddobaad la joogay baa leedahay xadiidkan marka culamada fahamkiisa waxay yidhahdeen bacdi alculamaa waa mutlaq fahamka xadiidkan waa faham mutlaq ah oo bimacnaa waxay dhaheen ama xaas hore u ulahaaw ama hore ha lahaanin haddaad gabar soo guursato toddobaad toddoba ayaad ag joogeysaa toddoba ayaad ag joogeysaa waxay qaateen marka culamada sidaa ayay u udhahayaan ama yani ilaaqa waxaan kaga jeedaa ama <clears throat> waxaan kaga jeedaa ama yani haween hore u qab oo adoo xaas hore ulahaa middaan soo guurso <clears throat> gabadha ah. ama adoon xaas hore u qabin gabadhaan markaad guursatayba guur kugu horeeyaba markaad ama aad yani markaas adoo xaas aan lahayn aad iyada soo guursato toddoba unbaa lagaa raba inaad la joogto marka waxay ka dhigeen marka ilaaqu saas waay waxayna ka deliishadeen riwaayo bukhaari oo wariyayo assunnatu idaa tazawaja albikru aqaama cindahaa sabcan sunnada waxay tahay nin eh, ninku hadduu gabar guursado toddoba inuu la joogo marka eh, sunnatu idaa tazawaja albikru cala asayibi lama dhihin riwaayadan assunnatu idaa tazawaja albikru baa layihi bis riwaayadan marka idlaaqa ku jiro ayay ku camal faleen marka culimadaas ama xaas kale hore ulahaa ama ha ulahaanin toddobay leedahay garoob hadday aden saddexay leedahay laakiin ibnu xajar wuxuu sheegay isla riwaayada laftirkeeda iyadoo waxay soo aroortay muqayado ah iyadoo muqayado ah ayay soo aroortay oo marka muslim ayaana wariyey isla sanadka laftirkiisa riwaayada muslim waxay leedahay ida tazawa asunatu ida tazawaja albikru cala asayibi idan marka qaacidaduna waxay tahay xamlu lmulaqi cala lmuqayad qaacidada saas mulaq in muqayadka lagu xambaaro saa darteed waxaa la odhanaa bay dhaheen xadiidkan wuxuu ka waramayaa adoo xaas hore ulaa ada xaas soo guur eh, xaas kale guursato cusub hadday gabartae toddoba habeenay leedahay toddobada markay u dhamaato qaybtii bilaabmaysa marka naagahaas kale lamid mid hadday garoob tahay midda aada soo guursatana saddex kadibna waxaa bilaabmaayo qaybti asrigii baa bilaabmay soma kas halkan marka eh, haddii qofka laakiin madhabka culamada hore aan sheegna la qabsado ee la yidhaha gabadhii waa lala joogaa laftirkeeda toddobo ama xaas lahaa ama halahaanin ama midkan dambaba kor iyo hoos culammadu waxay yidhaahdeen sida fatxulbaariga ibn xajar uu kusoo guurinayo juska sagaalaad safxada laba boqol iyo labaatan iyo lix yukrahu an yataahara fi sabci aw ihalaati can salaatcan salaati ljamaacati nacam wuxuu yidhi wasaa'ir acmaali lbiri nacam jamaacadii inuu ka haro acmaalulbiri acmaashii khayrka badnayd inuu iska dhaafo oo toddobadaas guriga keliya aanu kasoo bixin oo guriga iska jooga waa la kaaday inuu jamaacada iska daayo oo marka guriga un iska fadhiyo toddobadaas beri lama rabay dabal jamaacada iyada waa waajib waajib waajibtaana marka waxaa weyaan da waajib looga tegi maayo kastoo qaar ay leeyihin tan laftirkeeda waa waajib calaa kulli xaal dad waajib haday marka laba waajib hadday is soo ciriiriso qaacidadu waxay tahay kan markaas taagan ama midka markaas yani eh, ahamka ah yaa la qabana hadday jamaacadii isku yimaadaan tanda jamaacadii baa lasoo tukana waa loo soo noqona guriga waa la yeeli karaa haddii laga soo qaado way taa waana xaq ay haweentu leedahay dheheen hadday doontaa iska dhaafi kartaa orado iska shaqayso bax waxba ilo joogin hadday dhahdo khalaas waxba lagama raba xaqiyad ay leedahay haweenta ay leedahay soo ma kasi xaqiyada marka waa ridi waa waa iska ridi kartaa iyada waxaa kaloo iyadana marka eh, eh, saasuu imaamu shaafici ou sheegay nasa caleyhi shaaficiy buu yidhi ibnu daqiiq ilciid wuxuu yidhi afrada bacdu lfuqahaa'i fajacala muqaamahu cindahaa cudran fii isqaadi ljumcati qaar waa ku talax tageen buu yidhi oo fuqahada ka mida waxay dhaheen cudurdaar ou jamaacada uga haraba waaya inuu toddobadaas beri guriga joogo waxaas marka waa laga fiicanya taas marka waxaa ku jira ifraad baa meeshaa ku jira wacan umi salmta radia allahu canha ana rasuula lahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka lamaa tazawajaha markuu guursaday aqaama cindaha halaatan saddex buu la joogay wa qaala wuxuu yidhi inahu shaniye laysa biki ma ahaanin adiga calaa ahliki zawjkaagi hawaanun wax dulli ah iyo daraabid iyo liidid zawjkaaga adiga oo ku liidaaya ma ahaanin xaggaaga yani ninkaaga ku liidi maayo in shiti haddaad doonto sabactu laki toddobaan kaaga dhigayaa wain sabactu laki haddaan toddoba kaaga dhigana sabactu linisaai haweenkeyga kalena toddoba toddobaan la joogaya saasuu ku yidhi marka rawahu muslim muslim baa xadiidka wariyey marka xadiidkan isaga waxaa laga qaadan xukun dheeraada waxaa weya umu salama maadaama ay tayibe ay ahayd markaas ee nabiga uu guursaday sala allahu alayh ali wasalam saddexdeedii beri ayuu siiyey nacam saddexdaas laakiin wax ka badano toddoba haddaad u baahan tahay toddobada waa kula joogaya laakiin xaasaska intooda kalena todoba toddoba iyadana la siina iyagana marka adig muddo dheera ah markaa lagaa maqnaana soo ma garani marka waxaa laga qaatay haweenta garoobka ah hadday toddoba qaadato iyada marka kuwa kale ee awal la qabayna toddoba toddoba qaadanayo sooma kas laakiin hadday saddexdeedii ku gaabsato qasmiga caadiya usoo gelay marka kuwa kale lamid noqoni sooma kasin hadduu saddexaas lahay midba uu habeen la joogi jiray <laughs> mid marka uu guursado ah tayiba uu guursado see yeelaan saddex marka uu la joogo hal hal hal hal ayaa marka caadi u bilaabma soma kas laakiin hadduu toddoba la joogo muxuu sameynaa kuwa saddexdii kale toddoba toddoba la jooga ay ma fahmi macnaha marka jira taas rawahu muslim wacan caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyay caaisha ana sawdata binta zamca sawda wahabad yowmaha maalinteedii way hibaysay licaaishati u hibaysay naam soo dawaa awaantii nabiga alayh salatu wasalaam marku khadiijo ay ka dhimatay sawdow guursaday aadayna waayeel u ahayd markaa marka maalinteedii ayay waxay uhibaysay caaisha nabigay kula heshiisay arrintaas marka nebiga inuusan faaruqin uusan ka tegin zawjadiisu ay iska ahaato habeenkeediina ee maalinkeediina inay caaisha uhibayso wa kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxuu ahaa yaqsimu licaaishata caaisha ayuu uqeybinaya yowmaha maalinteeda iyo wa yawma sawda maalintii sawda muttafaqun caleyhi bukhaariiy muslim baa xadiidka soo saareen tan marka waxaa laga qaadanaya ninka haweentiisa inay kula heshii karto bacdu xaqihaa inay isqaabiso an tusqiba bacda xaqihaa xaqeeda qaar kamida ah inay intay u cafiso saa marka ay kula heshiiso nacam ayb taa marka waa yeeli kartaa wain imra'atun khaafat min baclihaa nushuuzan aw icraadan falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahuma sulxa wacan curwata qaal qaalat caaishatu caaisha waxay tihi yabna uktii habar yar kaana rasuulu rasuulullaahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa laa yufadilu mid aan fadli aan dheeraad siinaynin bacdanaa qaarkeen calaa bacdin qaarka kale fi lqasmi qeybta min muktihi cindanaa joogista oo annaga nala joogayo agteeda min muktihi nagaashadiisa cindanaa annaga agteena uu joogayo wa kaana qalla yawmun maalin ayaa yarayd ilaa walxaal huwa isagu yaduufu waa wareegaayo calaynaa anagoo nasoo kormeerayo nagu wareegayo jamiican dhammaanteen fayadnuu waa dhowaanayay min kulli imra'atin haween kastoo u dhowaanayay min hayri masiisin taabasha la-aan yani biduuni min hayri jimaacin bay ujeedaan xataa yabluga ilaa u kasoo gaaro allatii huwa yawmuhaa midda maalinteedaas la joogo fayabiitu cindaha agteeda u baryahay rawahu axmed wa abu daawuud walafdu lahu wasaxahu lxaakim xaakimna waa saxiixeen xadiidkan marka waa xadiid xasan ah ee dhamaystirkiisana wuxuu ahaa walaqad qaalat sawdat bint zamca xiina sanad ayb marka kii uu sheegay marka xadiidkii hore oo kale mid lamida xadiidkan marka caaisha waxay leedahay nabiga nama kale fadili jirin fi lqasmi xagga qaybta min mugtihi cindana yani joogista iyo bariida nala baryaayo naguma kale fadili jirin ayb oo tookadeena waa cadaaladu ku samey jira laakiin waxaa yaraa maalin ilaa annaga dhan waa noo imaan jirin awil maraadna waxaa soo aroortay nabiga saacad inuu lahaa wankiis dhan oo jimaaci jiray waa noo imaan jiray waa noo soo dhawaa jiray min hayri masiisin taabasho la-aan xataa yabluqa alatii huwa yawmuhaa midda maalinteeda uu leeyahay markau soo gaaro fayabiitu cindahaa iyadoo la baryi jiray marka walimuslimin can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka wuxuu ahaa idaa salla alcasra casarka haddii uu tukada daara calaa nisaa'ihi haweenkiisa ayuu ku wareegi jiray uma yadnuu minhuna waa usoo dhawaan jiray alxadiid ayb xadiidkan marka isaga waxaa weya muslimaa weriye buu yiri bukhaarina xadiidkan oo kale waa weriyey laakiin lafdiga muslimaa iskale laakiin caadada musanifku marka waxay ahayd inuu yiraahdo xadiidkan oo kale muttafaqun calayhi wallafdu limuslim inuu dhahay ahayd ila xadiidka bukhaarina waa weriyey maogta caadadiisu saas wacan caaishata radia allahu canha ana nabiy ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka kaana yas'alu wuxuu ahaa inuu weydiinayo fii maradihi aladii maata fiihi jiradii nebiga uu u dhintay ayna ana hadan ayna xageebaan ana anugu hadan berri aan ahaanayaa yuriidu wuxuu rabaa yowma caaisha maalinta caaishau rabaa faadina lahu aswaajuhu marka way garteen xaasaska faadina lahu aswaajuhu xaasaskiisii way u idmeen yakuunu inuu ahaada xayu shaa meel allaale meeshaad doonto iska joog oo ku yacnii jiradaada ku dhammayso fakaana wuxuu ahaaday nabiga fii beyti caaishata caaisha gurigeeda ahaaday halkaa marka waxaa laga qaadanaa waanta xaqeeda inay iyada isqaadin karto hay nabiga caleyhi isalaatu salaam wuxuu dhahayey berri xaggeen joogaa berri dambe xaggeen joogaya marka kaanahu marka waxay ka dareemeen inuu caaisho gurigeeda oo xoogaa uu marka rabay markaasay xaqoodii bay marka ay ka tanaasuleen waxay yidhaahdeen meel allaale meeshaad doonto adiga joog markaasuu guriga caaisha oo doortay taa marka waxaa laga qaadanaa caaisha fadligeeda fadligeeda caaisha ayaa laga qaadanaa iyo aabaheed fadligiisa laftirki abubakar laftirkiisa fadli weyn lahaa sida la ogyahay marka nebigaad abubakarna aada ba u jeclaa caaisha oo gabadhiisa aheedo xaaskiisa nebigana ahayd wou jeclaa iyadana nacam marka waa taha nacam mutafaqun caleyh xadiidka bukhaari muslim ayaa soo saaray meeshaas oona ku dhintay marka lidalika caaisha atay leedahay twufiya rasuul lahi sala allahu alayh ali wasalam maa bayna naxrii wasadrii maa bayna saxrii wa naxrii maa bayna saxrii wa naxrii yani waxay ka wadaa nabiga dhabteedu ku dhintay dhabteeda saaran ayuu nabigu dhintay alayh salaatu salaam wacanhaa qaalat waxa ay tiri kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa araada safaran safar hadduu doono aqraca bayna nisaa'ihi haweenkiisa waa u qori tuuri jiray fa kooda kharaja sahmuhaa ou soo baxo sahmigeeda midoodii ou soo baxo sahmigeeda kharaja bihaa waa la baxay mutafaqun caleyh hadduu la baxo oo safarka oo u wato markay soo laabata ma laga goyna maalmihii hore u watee laga goyn maayo sababta nasiibkeeda ku hesha soo ma garani marka laga goyn maayo taas ayb waxaa kaloo xadiidkan laga qaadana qurcadu inay banaantay alqurcatu shay dadku hadday xaq ay mushtarak ku noqdaan haddii ay xaq mushtarak ku noqdaan islamarkaana uunan uqeybsami karin xaqiina nin walbana uu leeyahay see loogu qaybina qori tuur qurca qurca loo sameyn lidalika culamada waxay dhahan abu cubayd alqasim ibnu salaam wuxuu yidhi saddex nebi ayaa qorituur tuur samaystay nabiyullahi zakariya qori tuuro ku helay ayb wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfulu maryam wamaa kunta ladayhim id yakhtasimuun ma ogeyn yii waqti ay qori tuurka sameynayeen waa tii marka maryam yaa kafaalo qaaday waa u qori tuurteen qorigii marka aan dhulka gudaha gelino iska sabeeyo biyaha korkooda sabeeyaa ninkaas qorigiisa qofkaasaa qaadanayo zakariya usoo baxa marka aka marka ilaahay uu yihi fataqabalahaa rabbuhaa biqabuulin xasanin waambatahaa nabaatan xasana wakafalahaa zakariya zakariya waxaa kaloo tuurtay nabiyullaahi yuunus fasaahama fakana min almudxadiin aa qori tuurtay qoriga isagoo ku dhacay marka tii la tuuray badda laga tuuray iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam marka u aadayo safar u qori tuuri jira naagihiis xanafiyada ayago qurcada aan arkin madaahibta saddexda kale way arkaan qurcada xanafiyada laakiin qurcada ay waa diidaan wax xaq ah oo qurco lagu dhisaa ma lahay dheh wax xaq ah oo qurcada lagu dhisaayo ma lahay dheh maxaa yeele qurcadii marka ay weli waxay u bixiyeen yani sahmigan muxuu ogyahay dhaheen qorigan la tuuraayo ama qori tuurkan la samaynayo qorigan yani la dooranayo ay waxay u bixeen asahmu lcaaqil sahmi caaqilo xag kala bixi kara maa jiray waa diiday ayaguna marka fuqahada kale masa- mas'ale iyadana waxaa jirta ay leeyihiin dahaarada iyo ku saabsan hadda yani waxoogaa eh, wax badan aad uma xasuusta laakin muhiimkan wuxuu ahaa haddii ceel malaha wax saas camal uu ku dhaco ama meel biyo fadhiyaan najaas ay ku dhacdo waa in intaasoo dalow lagu shubo oo biyo ah afartan wadaan oo biyo ah soddon iyo sagaal haddii lagu shubo waxma daahirsamayaan marka waxaa loo bixiyay iyaguna marka kii dalowga isagan caqliga badnahay dalowga caqliga badnahay oo biyuhu wax ku noqonayeen wax noocaas oo kale mase waxbaa la biyihii in biyo gurid iyo wax noocaas inay ahayd labadaas hadda xooa kala aanan aada u kala xasuusan calaa kulli xaal mas'alo aada u daran oo hadda aan eh, qiyaas wanaagsan aan ku dhisnayn oo saxeixa ayay ayaw ku tageen marka nimankaasna xanafiyada kan oo qurcadii oo sunadii kusugnaatayna waa asahmu lcaaqil ay u bixiyeen wacan cabdillahi bni zamca radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu yihi laa yajlid axadukum midkiin yaanu jeedlin imra'atahu haweentiisa jald alcabdi adoonka sida u jeedla oo kale jald alcabdi cabdi adoonka jeed jeedlidiisa oo kale naam saasoo kale yuusa u jeedli naam waa masder waaye wuxuu adkeynaa marka eh, nawcu lcaamil yuakidu nawca caamilihi laa yajlid axadukum midkiin yaanu jeedlin jald alcabdi imraata haweentiisa jald alcabdi adoon sida u ujeedla oo kale rawahu lbuhaariy bukhaari baa xadiidka wariyey marka inuu saasoo kale u garaaco adoon oo kale dhamaystirka xadiidka waxaa uma yujaamicuhaa uma yujaamicuhaa fi aakhir lyawm uma yujaamicahaa fi aakhir lyawm <laughs> intuu garaaco oo garaaco haddana aakhirlyawmna oo jimaaco ma ula seexdo marka taa yaynan dhicin oo nebigu yidhi alayhi salaatu salaam taa looma baahan intaan marka cishradii iyo qasmiga laftirkiisa qaybta laftirkeeda un cishrada unbay mid tahay halkaas intaas uga baxay khulcigii khulcigiiba u baabyahay yahay alkhulcu xukunka khulciga la yihaaha waxaa weeyaan haweentii in marka caqdigii haweentu inay ka dalbato ninkeeda inay inay isku furato lacag ama ama wax inay isku meherkeeda inay isku furato oo meherkii ninka uu siiyey inay u celiso meherkiisii dib ugu celiso sidaana marka ninkii uu ku faaruqo nacam oo nafteeda ay ku furato hulcigu waxa waa fidye waay naagtii nafteedii bay furana waxayna ka furanaysaa ninkeeda ninkeeda ayay ka furanaysaa ayb inuu imaamka idmo qaadiga inuu idmo inuusa idmin looma waxba shardi ma aha ayb idinka qaadiga iyo kuma xirno ayb ilahna mashruuciyadiisana waxaa u daliila qawluhu tacaala ah, falaa junaaxa calayhima fima iftadat bihi wax dembiga korkooda ma ahaanin fima iftadat bihi waxay haweenta isku furanaysa nafteeda ay ku furanayso aayadda dalaaqu marataani ay ku dhex jirtaa khulca marka khulciga dhowr sibaa loo baxsiyaa meel waxaa laga baxsiyaa khulcigu dalaaq miyaa mase waa faski meeshas waa laga baxsiyaa naagtu hadday ninkeeda ay tiraa ifur eh, waxaan ku siinaa meherkaygii meherkaygii baan ku meherkaagii baa meherkii aan kaa qaataan ku celina ee nafteeda inaan kaa furtaan rabaa ee isaguna ou aqbalo saa haddii ay wax u dhacaan hulcigaasu ma dalqad miyaa tadliiqo miyaa mase waxa weeyaan mase waa faski sida raajixa waxaa weeyaan waa faski dalaaq ma aha inkastoo jumhuurtu ay qabaan inuu yahay dalaaq inuu yahay qabaan laakiin waa fasak sababta waxau fasak ku yahay hal xayd inay ciddo tirsato hal xayd inay sugto ayuu nebigu amray sala allahu alayh wasalam naagtii la khulco hal dhiig markuu ku dhaco caadada markay ku dhaco hal caada markay ku dhacdo khalaas waa la guursa karaa soma ka dhinacaas marka dalaaq inaynan ahayn waa caddahay soo ma waxaa kale ku cadda inaysan dalaaq ahayn lafdulfidya ayaa laga cabiray lafdu dalaaq lagama cabirin qur-aanku kama cabirin inkastoo sunadu ay ka cabirtay haddana laakiin un macna lugawi unbaa laysaga xambaara marka fidya laga cabiray oo naagtu ay isfuranaysa markaas tan kale waxaa weeyaan iyadana waxaa kaloo laga eh, in dalaaq aan aysan ahayn waxaa tusaayo dalqadihii saddexda ahaa ilaahay waa ka sheekeeyey mar wuxuu yidhi aalaaqu marataani faimsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan laba dalqan halkaasoo kuma bixin aalaaqu marataani faimsaakun bimacruufin hawaantii inuu haysto aw tasriixun biixsaan hadduu haweentii furo dib oo usoo ceshado waxaa waa waa labadii dalqadood midda xaggaasay marka ayaa looga hadlay dalqada saddexaadna gadaala looga hadlo fain dalaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrahu soo maa saddexdii dalqadoodba waa laga hadlay khulcigana waa ku dhex jiraa marka falaa junaaxa calayhima fiima iftadat bihim ilayha haddii khulcigu waa dalqad la dhaho laga soo qaado waxay noqonaya adalaaqu marataani labo xagga ah iyo midii saddexaad ah fa in dalaqahaa marka midda afaraad may noqona marka afar dalqadood ma jirto dalqadow saddex waay ibnulqayim saasuu leeya marka saddexda dalqadoodna gooniyaa looga hadlay khulcigana goonidiisaa looga hadlay midda afaraad waxaa wey khulcigu rajco ma laha maxaa waa isfurane maogtahay dalaaquna sida lagu yaqaana badanaa yani rajco yeeshaa eh, ilaa inuu dalaaq baa-ina inay haweentu noqoto maahane dalaaq baynuuna inay ku dhacdo maahane kastoo jumhuurtan waa baynuuna ku dhacaysa ay leeyihiin saas ku jawaabaan eh, dalaaq baa-ina waayay leeyihiin oo hadduu u baahda inuu guursado mar labaad inuu nikaax cusub sameeyo iyo noqone eh, calaa kulli xaal nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo ku oo yani hal nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii eh, imraatu thaabit ibni qays markay khulcigii marku ku dhacay nebigu wuxuu amray inay hal xayd ay sugato bis hal xayd uga dhigay haddii dalaaq oo ahaan lahaa hal xayd ciddo maba hal xayd ciddo ma ah waa istibro waa xayd istibra raximkeeda un baa la hubsanaa moogta inay uur leedahay in kale ah hadday addow dalaaq ahaan lahaa saddex xayd oo u tirin lahaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam halkan marka waxaa imaanaysa jumhuurtu waxay daliishadaan waamarahu bialaaqiha ayuu faray wadaliqhaa tadliiqatan buu nabiga ku yihi fur furid fur ayuu aliqhaa tadliiqatan ibnulqayim marka qaacido muhiima marka meeshan ka keenay wuxuu yidhi cuquudda sideedaba alfaada maaha wax macnaha leh cuquudda alfaada macnaha ma alfaada yani alfaada lama ag istaagee macaanida cuquudda ku jirta ayaa la dul istaagaa ayuu yidhi saa darteed mar haddii macaanidii dalaaqa ku jirta waa maxay inay ciddo tirsataa waanta la furo soo maa oo ay wax dhaxasho soo maa haday dalaaqeeda rajci dalaaq rajciga uya waxbaa dhaxle xalkiiya yeelana soo maa macaanidii dalaaqa meeshaan maba taallaba lafdu dalaaq bis leeyahay de lafdu dalaaq muxuu taraa keligiis haddii macaanidiisiiba aynan oolin soo ma kasin baynamaa laakiin faskigii macaanidiisiyaa taalla oo ah in hal xayd keliya u noqdo inay hal xayd keliya riximkeeda markii la hubsadaba iska guursa karto marka macaanida iyo alfaada macaanidaa muhiimsan bu somaka inkastoo jumhuuru ay dalaaq dhahayaan lakin dalaaq dhaha wallahu aclam khilaafkan faa'iidada ku dhisan marka waa maxay faa'iidaa ku dhisan naag baa la furay matalan hal dalqadaa lagu furay waa la soo ceshtay tii labaada haddana la furay tii labaad markii la furay waa la soo ceshtay ninkaa maxaa u haray hal dalqadaa u harta soo maha markii saddexaad waa iskhulceen ay ku kala tageen ma dalaaqa laga cabiraa eh, mase waxaa laga cabiraa mase fasak haddii qowlka raajix ee faskiga la qaato ninkaa waxaa weeyaan haweenta marka waxaa weeyaan eh, baa-inay ka tahay hadday xayd hesha kadibna dib waa u guursan karaa haddau guursadana hal dhalqa ugu hartay hal dhalqo ayuu ku qabayaa marka dambe soma kas sababta waxaa weya dalaaq looma cabe lagama lagama wax dalqada la tirin maayo ah, faski soma kasi qowl jumhuur haddaan qabsano laakiin naagtaas khalaas baynuuna kubraaya ku dhacday waxaa weya mar hadday iskhulcaan ciddadii halkii xayd ay tirsato ay u dhammaato dib uma soo guursan karo ilaa nin kale ay soo marto ma aha soo ma kasin marka khilaafka samaradiisa taasa ku jirta soo ma kasin marka waraajixu wallahu aclam min xayu daliil iyo min xayu alqiyaas raajix waxaa ah in oo khulcigu inuu yahay faski inuu yahay oo usan dhalaaqahay asxaab badan baana madhabkaas qabtay ibnu cabaas iyo cabdullahi bni cumar iyo cusmaan ibnu cafaan iyo ay ka mid ahaayeen hal saxaabi oo dalaaq waaye yirina oo sanad saxiixa uga soo aroortana ma jirto yiri ibnulqayim cusmaana laga wariyaa iyadana sanadkeedu daciif sanadka cusmaan looga wariya mar haddii saxaabi dalaaq waaye tasriixiye uusan jirin baynamaa macaanidii faskigana nebigu uu sheegay calayhi salatu wasalaam saxaabadan ay ku tageen yani xukunka cuhmaanna ou ahaa sida kii nebiga oo kale sala allahu alayh ali wasalam alkaa waxaa laga qaatay in faski uu yahay wabilahi tawfiiq sala allah waslam calaa nabiyina maxamedin waalih